alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd wcan cabdillahi bni cumara radi allahu canhuma qaal qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yatawaarasu ahlu millatayn rawahu axmed wاlarbaca wاtirmidiyu waأkhrajahu alxaakimu bilafdi usama warawa النasaaئiyu xadiiثa usamata bhada lafظ can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yatawaarasu isma dhaxlaan ahlu millatayni laba diimood dadkoodu isma dhaxlaan bimacnaa dad laba diimood kala haysta isma dhaxlaan aa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wlarbacatu afartii baa wariyey wtirmidiyu tirmidi baa soo saaray waahrajahu waxaa kaloo soo saaray alxaakimu bilafdi usaamata ayuu ku wariyey xadiidkii usaama inoo horeeyey ee xadiidkan kan ku xiga kusii xigee ka horeeya laa yariu lmuslimu alkaafira walaa yariu alkaafiru lmuslima lafdigaasu ku wariye ui waarajahu xaakim baa wariyey xadiidkana cabdilaahi bni cumar bilafdi xadiii usama xadiikaa usaama lafdigiisu ku wariyey warawa nasaa-iyu wuu wariyey xadiida usaamata buu wariyey bihaada lafdi lafdiganuu ku wariyey oo lafdigee ah laa yatawaarasu ahlu millatayn ayuu ku wariyey man xadiika waxaa saxiixiyey alimaam ibnu mulaqin ibnu cabdilbar isaguna fi lfaraa'id buu ku saxiixiyey laakiin tamhiidku haddana ku daciifiyey sheekh albaanina wuu taxsiininaya fi lirwa wakadalika saxiixu sunan tirmidi iyo ibn maaja iyadana wuu ku saxiixinaya waxaa kaloo u markhaati kacaya oo shaahid u ah xadiis jaabir bn cabdilaahi oo tirmidi uu soo saaray isagana sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xadiidkanuu shaahid u yahay xaafidku wuxuu ina yidhi marka axmed baa wariyey iyo afartii iyo tirmidi tirmidi afarta wuu ku jiraa sooma tirmidi arbacada waa ka mid wuxuu yidhi xaakim baa soo saaray bilafdi usaamatu ku saaray xadiidku usaamat bni zayd baa wariya laakiin saxiixu lbukhaari wa muslim baa soo saaray markuu xadiidku usaamat bni zayd yahay lafdiga uu ku yimid markaasna waa kii inoo soo hormaray oo ahaa laa yariu lmuslimu lkaafira walaa yariu lkaafiru lmuslim waa xadiikee waa xadiidka cabdillaahi bni cumar laakiin lafdigee buu ku wariyey ma lafdigan inoo yaallo oo laa yatawaaratu ahlu millatayn buu ku wariyey maya isagoo xadiidka cabdulaahi bni cumar ah buu xaakim lafdi kaleeto ku wariyey oo ah lafdiga xadiidka usaamat bnu zayd oo ah laa yariu lmuslimu lkaafira walaa yariu lkaafiru lmuslim lafdigaasuu ku wariyey isagoo ah xadiidka cabdilahi bni cumar meeshaan marka waxaan ka garanay xadiidka ah laa yariu lmuslimu lkaafir wala alkaafiru lmuslim caaw wuxuu ku yahay xadiidka usaamat bnu zayd fi saxiixayn waxaa kaloo ku yimid isla lafdigaa ah, isagoo xadiidka cabdulaahi bni cumar ah laakiin marka ayaa lafdigaa soo saaray markuu xadiidka cabdulahi bni cumar yahay waxaa soo saaray xaakim baa soo saaray xaakim marka lafdiga xadiidka wuxuu ka dhigay lafdiga saxiixaynka ku yaala ibn xadiid usama ayb markaad ku noqoto mustadrak xaakim usamat bnu zayd buu xadiidka ka warinaya sidanuna ku warinaya laa yatawaarasu ahlu millatayn walaa yariu muslimun kaafiran walaa kaafirun musliman lafdigaasuu kusoo saaray xaakim xadiidka usaamat bnu zayd oo xadiidka horen soo marnaya marka wuxuu jamciyey labadii lafdiba oo ahaa laa yariu ahlu millatayn iyo laa yariu muslimun kaafiran walaa kaafirun musliman labada lafdiba wuu jamciyey isagoo xadiidu usaama ah xaakim sidaa wuu ku wariyey sidaa markuu ku wariyeyna wuxuu yidhi waa calaa shart shaykhayn dahabi baa isaguna saxiix odhanaya kaasi marka waa lafdi oo labadii lafdiba usaamat bnu zayd xadiidkiisa isagoo ah buu xaakim ku soo saaray ama kan hadda uu ina leeyahay wa akhrajahu alxaakimu bilafdi usama xadiidka cabdilaahi bni cumar ayuu soo saaray lafdiga usaamat bnu zayd saxiixayn buuna ku soo saaro kaa hore ah oo macnaha wuxuu yidhi can cabdilaahi bni cumar ana nabiy sal lay aslam qaal laa yariu muslimun kafira wala kafiru musliman oo xadiikii usaama caam ku ah man warawa nasaa xadiida usaamata bi hada buuri xadiidka usaama oo kii saxiixaynka ku yaalay ah ayaa waxaa wariyey nasaa-i baa wariyey laakiin lafdigeebuu ku wariyey ma lafdiga saxiixaynku ku wariyey maya lafdigan matnigayaanuu ku wariyey oo ah laa yatawaarasu ahlu millatayn adiga warka murtadiisu waxa weeye xadiidku labada lafdiba isagoo xadiidka cabdilaahi bni cumarana waa ku yimid labada lafdiba laa yatawaarasu ahlu millatayn iyo laa yaritu muslimun kaafiran walaa kaafirun muslim xadiidu usaamana waa ku yimid labaduba way ku yimaadeen xadiidu cabdillahi bni cumarna labaduba waa ku yimaadeen saas way macana sidaasoo murtida hadalku soo baxaya macana xadiidkuna waa xadiid sugan wa xadiidku waa sugan labada lafdiba waa ku sugan yahy laa yatawaarasu ahlu milataynna waa sugan yahay laa yariu muslimun kaafiran walaa kaafirun muslimanna waa sugan yahay labada lafdiba xadiiku waa ku sugan maxaa laga faaidaysanayaa xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa inaysan labada ruux ee qaraabada ah ama isqaba haddii midkood dhinto aynan isdhaxlaynin haddii diintoodu kala duwanta hadday diintoodu kala duwan tahay isma dhexlayaan haddii gaal iyo muslim ay kala yihiin inayna isdhexlaynin waa sida xadiidka labadiisa lafdiba ku cad ee daahirka ah jumhuur ahlilcilmi baana sidaa ku tegey saas man inaysan isdhexlaynin waa madhabka jumhuur ahlilcilmi waay say u badan yihiin waay haddii ay midna muslim yahay midna gaal yahay waa taas waa ra'yiga loo badan yahay daahirka xadiidkuna labadiisa lafdiba waa ku cadyahay haddiise laakiin ay gaalo isla yihiin laakiin diintoodu kala duwan tahay masalan midna waa yahuudi midna waa nasraani ma isdhaxlayaan mise isdhaxli maayaan lafdiga laa yarisu ahlu millatayn daahirkiisu wuxuu faa'iideynayaa inayna isdhaxlaynin xataa labadooduba gaalada ha isla ahaadeen maadaama diintoodu iskhilaafsan tahay oo gormeen annaga dhaxalkooda ka hadlaynaa waxaa laga hadlayaa dad gaalo ah oo ku hoos nool dowlad muslima ah, oo axkaamta muslimiintu islaamku ay ku duldureerayso oo maxaakimta islaamku ay xukumayso haddii markaan i noqoto inaan dhaxal siino diintooduna kala duwan tahay qaraababa ha ahaadeene ma isdhaxlayaan mise isdhaxli maayaan daahirka xadiidka laa yatawaarasu ahlu millatayni wuxuu faa'iideynaya marba hadday diin isku khilaafeen isdhaxli maayaan sida aan muslimka iyo gaalku isu dhexlaynin bay hadday iyagana diintoodu iskhilaafto aysan isu dhexlaynin sidaana waxaa qaba bacdu ahlilcilmi baa qaba waana sida daahirka xadiiska ka muuqata waase masale khilaafiya wey macnaha waxaa isaguna gelaya oo daahirka xadiidka gelaya murtadka kii muslim ahaa oo diinta ka baxay gaalada ku darmaday asagana wuxuu gelayaa cumuumka xadiidka laa yatawaarasu ahlu millatayn dadka qaraabadiisa ee muslimiinta iyo isagu isdhaxli maayaan wa kadalika wuxuu gelayaa daahirka xadiidka usaamata bnu zayd laa yarifu muslimun kaafiran walaa kaafirun muslim lianna murtadka yasduqu calayhi annahu kaafir sooma waa gaal maadaama uu gaal yahay dadkii uu qaraabada ahaayeen ee muslimiinta ahaa isaguna dhaxli maayo iyaguna dhaxli maaya sidaana daahirka xadiisku uu faa'iideynaya waa sida ay a'immada qaarkoodna qabaan oo maalik iyo shaafici iyo axmed bayyaa ku tegey ibnu mundirna saasuu rajaxaya yani maadaama uu kaafirnimo ku rumoobayso markiisii hore islaamba ha ahaadee hadda uu kaafir yahay isma dhaxlayaan isaguna dhaxli maayo iyaguna dhaxli maaya sidaasaana daahirka xadiiska laga faa'iidaysanaya iyaduna waaba isla khilaafay oo tafaasiil badanoo fiqiya iyo khilaaf badan baa fuqaada dhexoodayaan qaar baa waxay leeyihin uu dhaxlaya dadkii qaraabadiisa waa dhaxlaya qaar waxay leeyihiin intuusan ridoobin xooluhu kasbaday bay dadkiisu dhaxlaya markuu ridooday kadib wuxuu kasbadayna baytulmaalka la geynaya wahaakada tafaasiil badan baa ku jirta laakiin daahirka xadiisku wuxuu xoojinayaa ra'yiga odhanaya isma dhaxlayaan aslan murtad lamana dhaxlo waxna ma dhaxlo xoolihiisa xaggee la geynaya waxaa la geynayaa baytulmaalka muslimiinta xoolaha caamka muslimiinta ka dhexeeyuu noqonaya masaalixdooda danahooda caamka lagu qabanaya can imran bni xuseynin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jaaa waa yimid ila nabiy nebigu u yimid sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yihi ina bna bnii ina bna ibnii wiilkayga wiilkiisii maata waa dhintay wiil aan dhalay wiiluu dhalay baa dhintay famaa lii maxaa ii sugnaaday buu ihi min miiraasihi dhaxalkiisa maxaa iiga sugnaaday wiilkaan awowga ah ee wiilkaygu dhalay dhaxalkiisa maxaan ku leeyahay faqaala wuxuu ihi nebigu sal lay wasalam laka waxaa ku sugnaaday assudusu lix meelood meel lix meelood marka loo qiimo meel baad leedahay falamaa wallaa markuu jeedsaday oo inta loo jawaabay uu iska dhaqaaqoo tegey dacaahu nebigu waa u yeedhay sal lay slam faqaala wuxuu ku yidhi laka waxaa ku sugnaaday sudusun aakharu oo kale lix meelood meel kalaad leedahay midda hore waad leedahay tu kalena waad leedahay sudus kalead leedahay falamaa wallaa markuu jeesaday oo dhaqaaqay oo labadaa sudus inta loo sheegay uu haddana tegey ayaa dacaahu haddana nebigu waa u yeedhay sal la alay fa qaala wuxuu yidhi ina sudus alaakhira suduska dambe labadii sudus midka dambe tucmatun waa quudin waa quudin xagga rabbi ka timid oo lagu quudiyey waay amaa faradkaagii laazimka ahaa ka horuu ahaa situska horaa farad ahaa kan dambana waa tucma iyo quudin lagu quudiye waay rawaha waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wa waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey wa huwa xadiidkuna min riwaayati alxasani albasriy xasanulbasri werintiisa weye can cimraana uu ka wariyey cimraan ibni xusayn xasanulbasri baa ka warinaya wa qiila waxaana la yidhi inahu xasan lam yasmac mu uusan ka maqlin minhu cimraan ibn xusein xadiid kama maqlin marka munqatic buu noqonaya sooma xadiisku marka waa kala go-an yahay ayb xasan lbasri inuusan cimraan ibni xusein xadiidka ka maqlin sidaa waxaa qaba a'immada xadiidka ee nuqaada ah sida yaxya bnu saciidin alkhataan cali bni cabdillaahi bni madini abu xaasim araazi sidaas waxaana xadiika ku cileeyey sidoo kale mundiri iyo sheekh albani iyo keyrkood weliba sheekh albani wuxuu ku daray xataa haddii la qadaraba inuu cimraan ibni xusein uu wax ka maqlay inuu xasanulbasri uu cimraan wax ka maqlay haddii la qadaraba xadiidkan wuu cancaneeyey buuri oo ma cadaynin inuu ka maqlay wuxuu yidhi can cimraan ibni xusein xasanulbasrina waa mudallis mudalliskuna hadduu cancaneeyo yuxmal cala alinqiaac waa kala go-anya marka xadiisku ciladiisu waa inqiaaca waana aciif aciif w xadiiku ma sugnaa yuusan sugnaanine muxuu faa'iideynayaa waay haddii la yidhahdo hala deliishado dadka qaarkoodba uu ama fuqahada qaarkoodba uu la xoog bato oo yidhaahdaa waan deliishanaynaa xadiisku muxuu faa'ideyn waay xadiisku wuxuu faa'iideynayaa awowgu inuu dhaxalkiisu uu yahay sudus wax ku dhaxla lix meelood meel buu qaataa isagoo lix meelood meel qaatay ba haddana dhici karta inuu mar laba haddana usoo noqdo lix meelood meel waa suuradaha uu jadku wax ku dhaxlo ama awowgu mid ka mida waay lianna jadku sidiisaba afar xaaluu leeyahy markuu wax dhaxlayo haddii meydku dad uu dhalay ama wiilashiisu wiilalay dhaleen oo lab ah hadday joogaan wiilalu dhalay baa jooga meydka ama wiilashu wiilalay sii dhaleen baa jooga awowgu markaa sudus unbuu qaataa alfarcu dakar alwaaris hadday la joogaan lix noolood meel unbuu qaataa bas nasiibkiisu waa farad faradkiisuna waa sudus waa iska dhaqaaqaya wax dambe usoo noqon maayo xaalada labaadi waxa weeye inuu la joogo dad meydku dhalay oo dhaxal leh laakiin dumar ah oon rag ahayn masale meydka gabadhiisii ama wiilkiisu gabadhu dhalay ayaa jooga dumar baa jooga meydka dadku ka farcamay ka yimid oo dhaxalka wax ku leh waana dumar keliya markaasoo kale wuxuu yeelanayaa lix meelood meel yuu wuxuu ku qaananayaa farad ahaan waa kala qaybgelayaayo sudus buu wax ku qaybsan faradkii markuu sudus ku qaato ayagana waxoodii la siiyo wixii soo hadhana casab ahaan buu ku qaadanaya laba goor buu wax qaataa markaa marna farad ahaan buu ku qaadan waa sudus markii gabdhihii waxooda ay qaataanna inta soo hadhana casabanimuu ku qaadanaya waa marka ay la joogaan alfarcu alwaaris oo aan lab ahayne dhadig ahaa marna awowgu waa marka saddexaade casabanimo basi wax ku dhaxlaa oo wax soo hadhay buu uruursadaa dadka wax loo qadaraya marka hore qaybta ka qaybgelaya ee sudus iyo nisfi iyo wax ku dhexlahaya ulis iyo mabagelayaba meeshaasuu taagnaanayaa ilaa wixii dadkii wax loo qadaray la siiyo maqaadiirta lahaa kadibna wixii soo hadhuu sugaa waa goorma waa marka uusan meydku ka tegin wax faraco isaga ka farcamay oo wax dhaxlaya ama lab ha noqdeen ama dhadig ha noqdeen isagaa booskii casabanimada soo fadhiisanaya markaa aabbana male meydku caruur uu ka tegayo waxay sii dhaleenoo dhaxallana ma jiro ama lab haadeenama dhabiga ha ahde markaasu wuxuu isagii noqonayaa booskii aabbanimuu soo fadhiisanaya casabanimu bas wax ugu qaadanaya asxaabuulfarad maa markaas xaaladda afraadi waxa weeyaan aabbaa jooga hadduu aabbihii meydka dhalay joogaayey awow meesha waxa uma yaal sooma keligiisu urursanaya waa iska tagay marka ah, waa maxjuub marka saddexda xaalee hore wuxuu marayaa markaan aabba joogin haddiise maydkiiba aabbihii joogo isagii aabbahaasuu ku yimid oo uu dhalay isla qaadan maayaan kuu dhalay iyo isagiiba dhaxal ka qaybgeli maayaan aabbahana hor istaagaya raalli ahu baa laleey markaas xaaladani marka xadiiskani say ku imaanaysaa xaaladani waxay ku imaantaa suurada masaladani sida ay culimmadu leeyihin waxa waaye mayd baa maalan dhintay laba gabdhood buu ka tegey iyo awowgii laba gabdhood iyo awowgii buu ka tegey labada gabdhood maxay leeyihin ulusayn bay leeyihin sooma saddex meelood meel bay leeyihin waxaa dhihi saddex meelood laba meelood bay leeyihin ayb awowguna xaaladan ma casaba ma fardiba mise labadaba uu kulansanaya saa soo sheegnay ya labadaba wuu kulansanaya casabanimada u kaadiya marka hore faradkiisu meeqa waay waa sudus sooma waa sudus ayib masaladii marka waa ulusaan iyo sudus sida tasiilka waa baab hadda aan geli karna ma ahe lixdaa lagu dhisaya masalada tadaaul baa la ydhahda lix markii lagu dhiso ulusayn meeqay noqonaysaa ya intaad lix meelood u qaybiso waxaad israacisaa waxaa le saddex meelood intaad u qaybiso laba meelood israaci afar waa soo saas ma afar labada gabdhood baa qaadanaya maxaa soo hadhaya labaa soo hadhaysa laba markay soo hadho suduskii faradkiisa ahaa meeqo ah hal waay hal farad ninuu ku qaatay oo gabdhihii buu kala qayb galay hal buu qaatay iyaguna afar bay qaateen hal baa soo hadhay halkii soo hadhayna isagaa qaadan muxuu ku qaadanayaa casabo leanna nin meydka uga dhow ma jiro sooma ayib nebigu suu u kala tartiibiyey marka haddiiba la ydhaha xadiisku waa sugan yahay w xadiisku waa daciif mar hadduu daciif yahan xogba lagama qaato laakiin culamada qaarkood agtooda waa ka sugnaan karaa nebigu marka sal alay slam siduu u kala tartiibiyey fiiri markii hore waxaa la yidhi waxaad leedahay sudus suduska hore muxuu yahay waa faradkiisii soma waa faradkiisii wuu tegey waa la soo celiyey waxaa kaloo la yidhi sudus kalaad leedahay soma wuu dhaqaaqay waa la soo celiye waxaa layihi suduskan dambe farad ma ahe waa maa la layidhi maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa suduskan dambe casabanimaad ku heshay mooye faradkaagu asal ahaan waa sudus oo haddaan saa loogu kala qaadin oo la yidhaahdo gabdhuhuna afar bay leeyihi adiguna labadii soo hadhay baad leedahay isagoo loo faahfaahin in la yidhahdo labadaana adaa iskale labadaasi fulif bay u dhigmaan soo saas ma labadaasi kulis bay u dhigmaan haddii marka si duduban loo yidhaahdo labadaa adaa leh afartanna gabdhahaa leh wuxuu u qaadanayaa weligiiba inuu yani faraskiisu kulis yahay hadda marka uu imaano wuxuu leeyahay nabigaa isiiye ulu ah, anigu gobtaygu xaan ahaa anigoo nebigu ulus isiiyey saas daraadeed dhaxalkaygu waaba ulus si marka loo fahansiiyo inuu dhaxalkiisu sudus yahay kan kalena uu casabanimo ku qaatay baa masalada loogu kala qaaday markii hore waa sudus baa leedahay waa qadarkaaga farad ahaanaad ku qaadanaysa tii markuu qaatay baa kii kale laga digdhigay faradkaagu waa sudus intaa wuu fahmay sudus kalaa ka daba yimid oo qaadatay waa loo cadayn waxa idhi kan dambe casabanimaad ku qaadatay laakiin haddii nin kaa sokeeya oo meydka kaaxiga uu joogi lahaa maada qaadatay maalan haddii meydka wiilkiisu joogi lahaa miyuu qaadan lahaa ma qaateen suduska hore laba gooraba wuu qaadan lahaa laakiin suduskan dambe casabanimada uu ku qaatay wuxuu ku qaatay calashaani nin kaaga sokeeyo meydkaa la waayey haddiise la heli lahaa nin kaaga sokeeya suduskani kaa kalaa qaadan lahaa soma ama wiilkiisaa qaadan lahaa ama wiilka wiilkiisu hadduu joogi lahaa baa qaadan lahaa haddii marka inkeys ay dhacdo bilmustaqbal in mas'alo sidan ka gedisan ay timaado adigu ha ku doodin fulis baa leeyahay doodaadu ha noqoto war suduskaygii faradka ahaa markaa kadib cid kaloo kaa sokaysa haddaad weydana wixii soo hadhayna waad qaaday haddii cidii kaaga sokaysayna cidaasa iskale marka masalada tafsiil iyo faahfaahin weeye fuliska siuusan farad ugu qaadan inay u tahay baa loo kala qaaday bay culimmadu leeyihin xadiiskiisa waa xadiis daciifa wey macna ayib xadiidka inuu meydku jadka abowgu inuu lix meelood meel ku dhaxlayo markii aabba la waayo ilan aabbaa sidaa wax ku dhaxla aabbaa sudus wax ku dhaxla markii aabbihii la waayana booskii aabbaha waxaa soo gelaya jadka inuu sudus wax ku dhaxlayo xadiid sugan weeye oo abu daawuud iyo ibni maaja ay soo saareen oo nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh wacan ibni buraydata can abiihi radi allahu canhuma ibnu burayda waxaa laga warinaya can abiihi aabihi wuxuu ka warin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam jacala inuu yeelay liljaddati ayeeyadii assudusa sudus buu nebigu u yeelay sal lay waa goorma idaa goorti lam yakun uusan ahaanin duunahaa sokadeeda ummun hooye aynan ahaanin haddayna meydka hooye ka xigin waay waxa wariye xadiidka abu daawuuda waa wariye wanasaa iyo nasaa wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata wa bnu wa qawaahu waxaa xoojiyey ibnu cadiyin baa xoojiyey waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka ibnu sakan sanadkiisana waxaa daciifiyey sheikh albani fi lirwa maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira cubaydllahi bni cabdillahi alcasaki nin la yidhaha oo xaafidku ku tilmaamay saduuq yukhti ayib daciif abi daawuudkana sidoo kale sheekhu xadiiska wuu ku daciifinaya laakiin sidoo kale waxaa xadiidkii sanadkiisa xoojinaya oo jayid ka dhigaya sheekh abu isxaaq alxaweyni fii kawti lmakduud kitaabkiisa mijaaruudka uu dul saaray tacliiqa xadiidku marka waa la taxsiinin karaa xadiidka sanadkiisu ama xadiis ahaan waa qaabil litaxsiin saas w man wuxuu faa'ideynaya ayeeyadu inay sudus wax ku dhaxlayso lix meelood meel laakiin goormay wax dhaxlaysaa haddaynan hooyo ka sokayn in lam yakun duunaha ummun hooyo haddayna ka sokayn meesha waxaa laga fahmayaa hadday hooyo joogto ayeeyo waxba meesha uma yaallo saas maana ayib laba ayeeyaa wax dhaxla horta dhanka awowga hal awow baa wax dhaxla awowga dhanka aabba ka yimaadaan wax dhaxla amaa awowga xagga hooye ka yimaada isagu laysa min alwarata aslan dadka dhaxalka wax kule kumaba jiraba waa dawlaxaam waa qaraabo kale wa laakiin jad marka awowo ka aabba ka yimaada xaggiisa keliya dhaxalka wax kuleh ayeeyese marka loo yimaado ayeeyada xagga hooye ka timid iyo ayeeyada xagga aabba ka timid labadaba dhaxalka waxbay ku leeyihi ayeeyadaa hooyo iyo ayeeyadaa aabo labaduba dhaxalka waxbay ku leeyihiin ayib hadday marka siman yihiin oo meydka u siman yihiin wixii suduska ee ku soo hagaaga waa laga dhaxaysiinaya hadday siman yihiin sida jumhuur ahlucilmi ay qabaan maalan meydka hooyadii islaantii dhashay oo ayeyda iyo meydka aabbihii islaantii dhashay oo ayeeye ah labaduba meydka waa u siman yihiin oo mid walba hal ruux baa u dhexeeya soma tanna hooyaa u dhaxaysa tanna aabbay kusoo dhawaanaysaa marka aabbihiina ma joogo hooyaday kusoo dhawaanaysana ma joogo laba ayeyaa jooga meesha oo labaduba meydka u siman yihiin suduskaasaa laga dhexaysiinaya hadday midkood joogto ta kale ayna meesha joogina suduska taa joogtaa la siinaya waxaa aada loogu muransan yahay hadday kala fog yihiin hadday he midina meydka u sokayso midina ay taa ka durugsan tahay oo waxay noqon kartaa maalan ayeeyadaa hooyaa joogto hooyadaa dhashay dhanka aabbana waxaa joogta ayeeyadii aabba dhashay tii sii dhashay tee sokayso marka ya tan xagga hooyaa sokaysa lanna iyadiiyo meydka hal ruux baa udhexeeya tan kalena iyadiiyo meydka laba ruux baa u udhexeeya hadday sidaasoo kale noqdaan oo kala fogaadaan midda soke ayaa wax dhaxlaysa ta fogna waa la xijaabaya waa la qabinaya tan dhowbaa xijaabaysa sidaas culimada qaar baa qaba tan fog markaasi ama xagga hooyaha ka timaado ama xagga haabbaha ka timaadee mar walba ta soke ayaa dhaxal kale midda durugsanna waa la ijaabiya waa la qadinaya sidaa waa ra'yi ay fuqaha badan qabaan ra'yi kalena wuxuu leeyay war maye e midda dhanka hooye ka imaanaysaa xoog badane ayadu marna maba la ridaba xataa hadday fog tahay ta aabbo dhankiisa ka imaanaysee dhow taa hooye xaggeeda ka imaanaysee fog ma ridi karto tan hooye mar walba way dhexlayo hadday fog tahayna lama qadin karo hadday dhowdaho tan xagga aabba ka imaanaysa ay ka dhowdahayna iyadaa qadin laba gooraba taag dhanka hooyo way dhaxli laakiin tan dhanka aabba waxay wax dhaxli uun hadday la sinaato tan dhanka hooye la siman tahay amaa hadday ka fog tahay tan dhanka hooyaa xijaabi sidaana waa ra'yi ay bacdu ahlilcilmi qaalo ibnu mundir iyo keyrkii baa rajaxay adiga waxa waa masl khilaafiy waa masl khilaafiyo hadday kala fogaadaan baa laysku khilaafa ama hadday siman yihiin dhaxalka waa la wada siin oo suduskaasaa laga dhexaysiinaya man ayib waxaa kaloo isla ogol yihiin culimmadu haddii meydka hooyadii joogto oo hooye meesha joogto ayeeyo dhan meesha waxuma yaalaan ayeeyo dhan meesha waxuma yaalaan saas maxaa way xijaabaysaa oo meydka hooyadii baa xijaabaysa maxaa yeelay idaa lam yakun duunaha ummun hooye haddayna jirin waay markaa way marka amay dhaxli ama lagu doodi ama lagu murmi ama meelaha qaarkood laysku khilaafi markaa isagaa wey macna mar kalena way isku khilaafsan yihiinoo waxay leeyihiin haddii ayeeyadii iyo wiilkeedii ay dhashay labaduba wada joogaan labadaba wada dhaxlayaan mise wada dhaxli maayaan kaba soo qaad ilmaa dhintay waxaa jooga aabbihii iyo aabbihii hooyadii maxay u tahay isaga ilmaha maxay u tahay ayay u tahay sooma wiilkay dhashayna ilmaha muxuu yahay aabbuu u yahay soma marka aabbihiina waa joogaa aabbaha hooyadiina way joogtaa labadooduba wada dhaxaya mise aabuhu hooyadaa uu xijaabaya taana way isu khilaafaya raajix sida xoogga badan waxa waaye aabba hadduu joogo hooyadii oo meydka markaa ayeeye u ah meesha waxba uma yaalmo laanna kii ay soo maraysay ee ay wax ku qaadan lahayd isagiibaa wax qaadanaya soma isagiiba wixii u taagan isagii haddii wixii qaadanayay ayeeyada khayr allah kusiiya la dhih waa la beri ayb ayeeyada marka axkaamtoodu taa way axaadiista ayeeyada ku aroortay mucdamkeedu waa daciif laakiin taqriiban waa maxalu itifaaqo waa laysla ogol yahay suuradaha aan sheegnay qaar qaybahooda hore khaasatan waa laysla ogol yahay inay suduska dhaxlayso haddayna hooye jir can miqdaam ibni macdi karib qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yihi alkhaalu ayeeyadu waxaa alkhaalu abtigu waariu man cid midkii dhaxlaya waay ama ruux midkii dhaxlaya waay laa waarisa wax dhaxlaayo lahu isagaa inuu sugnaan cid wax dhaxla aan lahayn abtigu wuu dhaxli alkhaalu abtigu waariu man dad midkii dhaxlaya wey ama ruux midkii dhaxlaya wey laa waarisa wax dhaxlaayo lahu isagao usan u sugnaana mid ruuxa wax dhaxla oo qaraabadiisiiba haddii la waayo abtigiibaa dhaxalkiisa la siinaya ahraja waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waalarbacatu iyo afartii baa wariyey siwa tirmidiyi tirmidi mooyaane waxasanahu waxaa taxsiiniyey xadiidka oo xasan ka dhigay abu zurcata araazi wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu wabnu xibbaana ayb waxaa kaloo isagana xadiidka sugay abulxasan ibnu qataan sheekh albaanina wuu saxiixiyey fii saxiixi sunan abi daawuud xadiikani wuxuu faaideynaya in abtigu uu wax dhaxlayo haddii cid meydka uga sokaysan la waayo waana masalada loo yaqaano tawriithu dawi larxaam waxaa la waayo meydka loo waayo dadkii qaraabadiisa ahaa ee asxaabul furuudka ahaayee alla wax u qadaray sudus ulus rubuc nis wax ku dhaxlaya lawaa dad casaba ah oo rag ah oo la dhashay ama uu dhalayna lawaa ama dhalay abtigiiba wax uga sokeeye la waa abtigii muxuu ahay eedadii habaryarihii kuwaasaa jooga dhaxalka ma iyagaa la siin mise maadaama dadkii la waayey qaraabadii iyo dadkii dhaxalka lahaa la waayey xoolahan la dhaxli maaye baytilmaalka iyo bangiga muslimiinta la geyno masaalixdii iyo danaha muslimiinta lagu bixinaya labadaa ra'yi baa la kala qabaa waxaa xadiidkan daliishanaya culimmada qabta haddii la waayo asxaabuulfuruud casabana la waayo dhaxalku wuxuu u guurayaa dawil arxaamka meydka dadkiisii kale qaraabada ahaa ama hooyo dhankeeda ha ka yimaada ama aabbo dhankooda haka ka dadkaasay markaa dhaxalku aadayaa waxaana wax loogu qaybinayaa ruux walba ruuxuu ku imaanahaye soo marayey oo dadkii dhaxalka lahaa ka mida wuxuu qaadan lahaaba la siinaya xabsiyuu soo marayaa habaryaryay soo maraysaa eedayay soo maraysaa wahaakada muxuu ahaayey bintul akhi xaggay soo maraysaa ruux walba ruuxuu soo marayo ku soo dhowaanayo meydka ugu soo dhawaanayo ee dhaxal kale ruuxa wuxuu qaadan lahaa baa la siinaya dawiil arxaamku marka inay dhaxal ka leeyihiin haddii cid uga sokaysan la waayo ayaa wuxuu yahay madhab ay qabeen in badanoo saxaabada ka mida iyo taabiciinta waxaana madhabkaas ku tegay alimaam abu xaniifa axmed iyo isxaaq ibnu rahwiya iyo keyrkood waxaa khilaafsan alimaamu maalik iyo shaafici iyo keyrkood oo waxay leeyihiin dawil arxaam wax ma dhaxlaan isle kalena waan isku khilafsanya qaar baa waxay qabaan haddii dadkii dhaxal lahaa wax ka joogaan oo asxaabulfuruud ay joogaan casqaba la waayo iyagaa dib loogu celinaya raddi baa layhahda markaa raddi iyagaa dib loogu celinaya dhaxalkii dib baa loo dhaxaysiina wixii casaba qaadan lahayd haddii casaba la waayo asxaabulfuruudkaa dib loogu qaybinaya abu xaniifa iyo axmed iyo isxaaq waxay leeyihiin beddelkii xoolahan la geyn lahaa baytulmaalka oo muslimiinta guud laga dhexaysiin lahaa yaan la yeeline meydka dadkiisii arxaamta ahaa ee qaraabada ahaa ee kale ha loo qaybiyo xoolahan ayagaa muslimiinta guud ka xige xadiidkanuna wuxuu ka mid yahay axaadiistay deliishadeen alqaalu waariu man laa waarita lahu waana sida saxiixa adilada marka la fiiriyo madhabkaasaa saxa haddii xoolaha wax dhaxlo la waayo abti iyo habaryar iyo eeddo iyo halkaasaa la aadaya dadkii ulul ahaa ayaa loo qaybinaya oo iyagaa ka xiga baytulmaalka iyo muslimiinta guud iyagaa ka xiga sidaasaa sawaaba xadiikana ka mid axaadiistaa ah loo daliishanaya maslada iyada وعn abi umamة بn shl radي الlه canه qal ilى abi cubaydaa ana rasuul اlahi sl ه lيه wasm rasuul alle qaala inuu abi cubaydaة bn jarax cumar baa wuxuu u qoray abu cubaydat ibnu jarax wuxuu u qoray inuu nebigu yidhi sal lay salam allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu mawlaa man cid kuwii mawle u awaa ah ruux kuwii mawle u away ah oo xiga laa mawlaa lahu aan xigto lahayn mawlaa man cid kuwii xigto u awaay ah laa mawlaa lahu aan xigto lahayn ruuxii aan xigto lahayn alla iyo rasuulkiisa xigto u ah waalkhaalu abtiguna waariu man cid midkii dhaxlayo weye laa waaria lahu aan cid dhaxasho lahayn oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waalarbacatu afartii baa wariyey siwa abi daawuuda abu daawuud mooye waxasanow waxaa taxsiiniyey atirmidiyu kadalika wuu saxiixiyey wa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika sheekh alalbani isaguna waa saxiixiyey xadiisku waa sugay allahu warasuulu mawla man laa mawla lahu bimacnaa waxaa laga wadaa ciddii aan mawlo loo garanayn ilaaha iyo rasuulkiisaa mawlo u ah xigtada looma garanayo allah iyo rasuulkiisaa mawlo u ah abtiguna ciddii aan cid dhaxasho lahayn isagaa dhaxlaya xadiidku kii hore macnuhu faaiideynaya inbuu faaideynaya wacan jaabirin radi allahu canhu can nabiyi sal lay aslam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa goortii istahalla uu sawdeeyo almawluudu midka la dhalay ilmaha la dhalay markuu sawdeeyo warisa wuu dhaxlay wariisa waa dhaxlayaa oo waxaa wariyey abu daawuudba abu daawuud baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey mhm. xadiidka abu daawuud xadiidka uu wariyey xadiiu abi hurayra wey xadiiu jaabir maaha xadiikani xadiiu jaabirna waa ku yimaadaa xadiiu abi hurayrana waa ku yimaadaa laakiin lafdigan hadda meesha yimid meesha yaalla ida istahalla almawluudu warisa lafdigaas waa xadiiu abi hurayra lafdigiisi wa xadiiu jaabir lafdigiisi maaha meeshaa marka ismoodsiis baa ku jira labadii xadii baa isku khaldamay maxaafidkaa ismoodsiiyey mise waxaa ismoodsiiyey nusaakda ayuu khaladku ka dhacay lama garanayo laakiin ismoodsiiska meesha ku jira waxa weeye xadiidka lafdiga leh ee abu daawuud u wariyey xadiiu jaabir meehe waa xadiiu abi hurayra taasi waa qodob amaa xadiidu jaabir markuu yahay tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ibn maajah waa soo saaray lafdigiisuna waaka waa sidan markuu xadiidu jaabir yahay ida istahalla asabiyu warisa wasulliya calayhi wa meydku markuu ilmaha yarkaa markuu sawdeeyo markuu soo dhasho hooye ka soo dhaco hadduu qayliyo waa dhaxlayaa waana lagu tukanaya lafdiga ibn maaja iyo dabaraani ay soo saareen filawsat uu ku keenay isaguna waxa weye laa yarifu sabiyu xata yastahila saarikhan waistihlaaluhu an yasiixa aw yacqisa aw yabki ilmaha yarkiihi ee uurka ku jirae soo dhacay ma dhaxlo waxba ma dhaxlo ilaa uu ka sawdeeyo isagoo qayliyaya sawdayntiisuna waxa weeye waa inuu qayliyo ama uu hindhiso ama uu ooyo waxaana saxiixiyey sheekh albani fi lirwa wakadalika waxaa saxiixiyey horti xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay laakiin xaafid ibn xajar baa labadoodaba tacaqubaya fi talkhiis wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif wamaca dalika aimadu waxay rajaxeen inuu mawquuf yahay nasaa iyo tirmidi iyo daara ibnu jawzi iyo keyrkood waxay leeyihiin waa mawquuf ee xadiidku marfuucba almuhim xadiidku waa sugan yahay warka murtidiisu waxa weeye xadiidku waa sugan yahay muxuu faa wuxuu faa-iideynayaa ilmaha yarkee uurka ku jiraayey wuxuu dhaxalka ka qeybgelayaa oo dhaxalka xaq ku yeelanayaa markuu soo dhaco isaga oo qayliyaya oo intuu soo baxo haddana uu sawdeeyo ama hindhiso ama uu ooyo ama uu qayliyo ilan markaa waxay daliil u tahay inuu nolol ku soo dhacay haddii intaa midna aan lagu haynin bimacnaa waa meyd waay maydna uurka gudihiisa hadduu ku maydo dhaxal male laakiin hadduu intuu nolol ku soo dhaxo noloshiina loo daliishado waa markay ugu yartahay intaa la sheegay uu sawdeeyo nolol hadduu ku yimaado dhaxalka waa yeelanaya xataa markuu hindhiso ama qayliyo kadib daqiiqad kadibna soo ga dhaco dhaxalka waxbuu ku leeyay hadduusan sawdayninoo soo dhaxo isagoon hadlayninoo qayliyayninna bimacnaa waa maydoo dhaxalka waxba kuma lahayn uurku markaa ku dhintay ama dhexdii intuu kusoo jiray sidaa masaladu inay tahayna culimada badankood baa qaba qaarkoodna itifaaqba way soo guuriyeen in haddii uu meydnimo kusoo dhaco sawdayninna uusan waxba lahayn hadduu sawdeeyana inuu dhaxalka wax ku leeyahy garo oo adiga waxa weeye haddii meydku dhinto asagoo ilmo uurka uu ku jiro dhaxalka waa la qaybin ilmaha lala sugi maayo laakiin waxaa lagu qaybinayaa waxaa laga soo qaadayaa ilmahaasi inuu nolol ku yimid inuu nolol ku yimid baa la qadaraya inuu lab iyo dhadig kolba dadka dhaxal kale u daran na waa lagu qadaraya haddii nasiibkooda ku yaraanayo lab in lagu qadarana lab baa lagu qadaray inuu yahay haddii nasiibkooda ku yaraanayo inay dhadig yihiinna dhadig baa lagu qadaraya haddii nasiibkoodu ku yaranayo inay mataano yihiinna mataana laga soo qaaday saa inta laga dhigo lagu qadaro baa marka dhaxalka la qaybin isaga wixii ku soo hagaagay meel baa la dhigi marka hadda waxaa laga warsugi siduu ku dhasho ee ku yimaado hadduu nolol ku yimaado dhaxalkii waa la siin sidii la filahayay hadduu wax iska bedelana wixii isaga ka soo noqda dib baa dhaxalkii loogu celin dadkii haddii uu nolol ku imaan waayo oo uu uurka ku dhintana maxaa la samaynaya wixii taxadar ahaan meel loo dhigay isaga loogu talagalay maadaama uu dhimashada ku yimid oo uusan nololba ku imaanin dadkii laga reebay baa marka dib loogu celinaya loo qaybinaya saasaa la yeelaya maxaasaa loo yeelayaa waxaa loo yeelayaa uurkanaa loo taxadaraya leanna haddii layska qaybiyo dadkii la kala siiyo soo mid walba qoystiisa cuni maayo ayib beri ilmihii waa yimid ama wixiisii kala kacay sooma taasaa la diidaya marka wixiisa waa la dhigi wixii lagu qadara isagu inuu yeelan karaa la dhigi dhaxalka waa la qaybin waxaasina akhiiran waxay ku dambayn doontaa sida uu ku yimaado hadduu nolol ku yimaado hadduu ku yimaado muxuu ahaa dhimasho ku yimaado hadduu nolol ku yimaado ay mataalo noqdaan hadduu lab noqdo hadduu dhadi noqdo haakada sidaasaa loogu talinaya waxaa xadiidka laga fahmayaa oo mafhuumka mukhaalafadu uu faa'iideynaya hadduusan fawdaynin uusan dhaxal lahayn wacalى hada jumhuur ahli اcilmi saas man وan cmr bni saciidin can abihi can jadihi qala wuxu yhi qala rasul sal lay slam rsulku wuxuu yihi laysa ma ahaanin lilqaatili midka wax dilay min almiiraasi dhaxalka xaggiisa ugama ahaanin shayun waxba ka qaatilka gacanku dhiglaha ruuxii uu dilay dhaxalkiisa waxba laga siin maayo oo waxaa wariye annasaa'iyu nasaa-i baa wariyey fi buu ku wariyey mujtabaha ma ah wdaar qطniy baa wariyey kadalia abayhaqi waqawaahu waxaa xadiidka xoojiyey ibn cabdibar baa xoojiyey wa acalahu waxaa cileeyey annasaa'iyu nasaa-i baa wasawaabu sida sawaabka waxa weeye waqfuhu xadiidku inuu mawquuf ku yahay calaa camrin inuu camr mawquuf ku yahay xadiisku inuu mawquuf yahay usan marfuuc ahayn baa sawaaba buu xaafidku leeyahy laakin sheekh albani caleyh raxmat fi lirwa wuxuu leeyahay xadiidka lafahaantiisu wa صaxiixu ligayrihi maxaa yeelay lahu shawaahid yataqawaa biha wuxuu leeyahay axaadiis kaloo fara badanoo u markhaati oo xoojinayso xadiiku marka ugu yeryahay waa saxiix maxaa waa xasan ama waa saxiix saas man laysa lilqaatili min almiiraasi shayun wuxuu inoo faa-iideynayaa ruuxu hadduu dilo ruuxii dhaxalkiisa u lahaa ama kas ha u dilo ama kamma ha u dilo dhaxalkiisa waa laga qadinaya waxba ku yeelan maayo ayb sidaana waxaa qaba ama dilku gas ha noqdo ama kas ha noqdee inuusan dhaxalka waxba ku lahayn laba gooraba abu xaniifa iyo shaafici iyo akaru culamaada qaba culimada badankood ayaa sidaa qaba ayb qaar baa waxay kala qaadayaan hadduu kas u dilo iyo hadduu kama u dilo oo hadduu kas u dilo way isla qabaan inuusan dhaxalka waxba ku hadduu kama u dila waxay leeyihiin kamaa ah iyo gefka laysuma qabte dhaxalka ha laga qaybgeliyo sidaas man xaalada khadaa bay isku khilaafayaan laakiin camdi markay tookas tahay iyada iskumay khilaafsana laba gooraba xadiidka daahirkiisa wuxuu faa'iideynayaa labada xaalaba inuusan dhaxalka waxba ku waa sida daahirka xadiiska laga qaadanaya man waxaana loo diiday bay leeyihin culimadu oo shareecadu ay u diiday in dhaxalka wax laga siiyo kaa isaga waa min baabi saddi daraa'ic waaye shareecadu axkaam waxaa jira ay qaadato loogu talagalo ka hortag ah, waxaa lagaga hort waxaa la xidhayaa baab haddii la furo fasaad badanay ka dhalanay haddii la furo la yidhaahdo ninku ruuxu ruuxuu dilay wuu dhaxli karaa soo la maayo ya nin adeerkaabaa meesha jooga cidina kaagama sokayso waa milyaneer xoolo leh adiguna waad gaajaysantaa meeshana caloosha dhul haysa waxbuu kaa siin waay sooma haddii aadan damiir lahayn mu mu'aamaradaad ku dili lahayd unbaad deli sooma saad ku dili lahayd ama gacantaada ama cid kaleba u adeegso xoolahani si ay kugu soo wareegi lahaayeen baad degdegiyo dhimashadiisa sugi maysida waad ka takhallusi si xooluhu kugu soo wareegaan soo saas ma wahaakada fasaad baab fasaad weyn la yimaadu noqonaya mar hadday sidaas tahay shareecadu iridaha noocaasoo kale a meesha horaaba laga xidhaaba marba haddaaba dishaba kas kama waxba ma lihid baa le marka waxa weyaan haysqadinin baa markaa ruuxa gelaysa sooma waxay ku fadhidaan sidoo kale qaacidada fiqigee la yidhaahdo man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi shay uu heli lahaa hadduu waktigiisa sugi lahaa ruuxu hadduu soo degdegsado oo isagu xoog ku keeno waxaa lagu ciaabaa in shaygiiba laga qadiyo adig waxay la mid tahay beertaad beeratay beertiio curdan ah haddaad midhihii goyso maxaa kugu dhacay ya soo qadi mayse maxaa la rabay inaad sugto beerta ha bislaato xeeb baan ku goynaya baa tiri oo ku bislaynhayaa waad qadi kadaalika sidaa weeyo shaygii dib ka imaan laha haddaad adigu xoog kusoo soo dedejiso waxaa lagugu ciqaabayaa in lagaa qadiyo waxaa la yidhahda almucaamalatu binaqiidi lqasdi baa la yidhahda qasadkaaga lidkiisaa lagugula dhaqmaya masaa'il fara badan bay marka geliyaano oo aad u fara badan masaaisha fiqiga ka mid waxaa masala ka mid ah ninkii xaaskiisa markuu jiraday intuu xanuunsaday oo uu siiri allah waa dhimanaysa nin wedkiisa waa yaqaanaan soomaalida yidhahda waa dhumanaysaa buu isiri markaasaa lex jecla gasho wuxuu isyidhi haweenaydan ajnabiga eed isku soo intifaacdeen xoolahaaga intay ka qaadan lahayd caruurtaadu ha qaateen intaad hadda nooshahay fur yuu qabinahaya haweenayda uu soo intifaacsaday buu qabinahaya yuu raba carruurtu raba ina wax markaasuu waraagu qora yidhi waa furan tahay waana dhiman raba cudurkiibuu ku dhintay haweentu dhaxalka mugasiinadu talatiin maaha waa la siin bay leeyihi iyadoo furan baa haddana la siinaya maxaa loo siinayaa almucaamalatu binaqiidi lqasdi waaye qasadkiisu inuu qariyo yahay sooma qasadkaa lidkiisaa lagula dhaqmaya soma waa inuu wax siro doonayo xeeladaysi ku socdo abwaabta taxaayulkana shareecadu waa xidhay saas man وعن cمر بن خطاaب رضي الله عنه قال وxu سمعtu waxaan مقلay رsuل الh صلى اه عليه وسلم يقول لe ma wixii uu helo alwaalidu waalidku wixii manaha qaato oo helo wey macnaha aw ilwaladu ama ilmuhu uu helo fa huwa kaasi licasabati casabadiisay u sugnaadeen man kaana ciduu dooniba ha noqde rawaxa wariye abu daawuud baa wariye wanasaa-iyu fi lkubra wey wabnu maajah wa axmed lagu soo saaray wasaxaabi bni madini cali bni cabdillahi bni madini cabdilbar wuxuu yihi waa xadiid xasan oo saxiix oo qariib kadalika sheekh albani baa taxsiiniyey fi saxiix iljaamic saxiix abi daawuudna wuu ku taxsiiniyey laakiin alimaam daara qutni wuxuu saxiixiyey oo rajaxay isagu inuu xadiidku mursal yahay xadiidkani sabab dheer buu leeyahay oo muxuu ahay cinda abi daawuud ku timid min xadiidi ibni camr ibni cas muhimadduna waxa weeye waalidku wuxuu yeesho oo addoon ah xaq addoon uu xoreeyey oo u yeeshay welihiisa walaha waa u tegi doonaa walaha waxa weye addoonka aada xoraysay calaaqa waxaa idin dhex maraysa sida calaaqada nasabkao kale ah calaaqada nasabkao kaleo waa daxli maadaama aada oo addoonnimada adigu ka saartay cid kaaga safayso haddii la waayo waxaad ku dhaxlaysaa nicmayntaad u nimcaysay oo xoraynta ah tiibaa waxay u dhigantaa sidii nasab ahaan oo kalead ku dhaxli cid qaraabanimiiyo dhalasho kaaga safaysa haddii la waayo ayib meydkii marka wuxuu lahaa ama ruuxan dhintay addoommuu lahaa addoommadiisii isaga maxaa ka dhexeeyey calaaqo xorayn baa ka dhexaysa calaaqadii iyadaha yaa lahaa waalidkaa lahaa ama weladkaa lahaa dhintay ma la dhaxlayaa mise la dhaxli maayo xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa in la dhaxlayo dadka casabadiisa ah ee waxaa dhaxlaya ugu xiga isaga saas maana sidaa wey waa lmasalo khilaafiya qaar waxay leeyihiin walaha oo macnaha aan soo tilmaanay waa la dhaxlaa sida yani waxawy xuquuqda kale meydku ka tagayba loo dhaxlo baa walahana loo dhaxlaayo dadkii dhaxalkiisa lahaa buu dhex yaallaa qaarna waxay leeyihin warmaye walaha dhaxal ma galo ee keliya wuxuu ku wareegaa uun dadkii casabada ahaa saas man dadkii casabada aha asxaabulfaraa'idkii iyo ummaddii kale dhaxalka wax ku lahayd ma ahee rag ninka ugu dhow unbaa welihu ku wareegaya addoommada welahooda isaguu ku wareegaya addoommo markan maaha waa dad xoroobay waa laakiin xiriirkii nooca ay waladnimada ahaa yaa yeelanaya waa waxaa yeelanaya ninka dad ahaan ugu dhow dadka kale dhaxal kale kala qaybgeli maayaan sidaas waa bacdu ahlilcilmi baa qaba qaarna waxay leeyihin maya dhaxal buu noqonoo dadkaa la dhex dhigaya sida xoolaha kale iyo xuquuqda kale loo dhaxlo sidaasoo kale loo dhaxlaya xadiikaas marka calaa fardi sixatihi wuxuu faaideynayaa macnaha maa axraza alwaalidu waalidku wuxuu helo ama uu koobo ama uu yeesho oo xaq ah awilwaladu ama ilmuhu wuxuu yeesho fahuwa kaasi licasabatihi qaraabadiisa xagga dhalashada abuu ah u sugnaaday man kaana ciduu dooni banacade casabadu yani waa dadka ugu xiga waay an cabd bni cumar radi alahu tacaala canhuma qaala wuxu qaala rasul sal lay slm rsulku wuxuu yihi alwalaau waluhu luxmatun waa calaaqo oo ka luxmati nasabi nasabka calaaqadiisoo kale ah laa yubaacu lama iibiyo walaa yuuhabu lamana hibeeyo lama bixiyo bilaashna laguma bixiyo lamana kado awa waxaa wariya alxaakimu xaakim baa wariya min ariiqi shaaficiyi buu ku wariyey shaaficina fi lum buu kusoo saaray can muxamed ibn xasanin moxamed ibn xasan ashaybani ardaygii abu xaniifa waay shaaficina sheekh buu u ahaa min ariiqi shaaficiyi can maxamed ibni xasan ashaybani weye can abi yuusuf abi yuusufna waa ardaygii isaguna abu xaniifa wa abu xaniifa ardo badan buu lahaa laakiin labada ardayee ugu mashhuursan ugu caansan ardadiisa waa labadaba fiqiga badankiina iyagaa ka guuriyey abu yuusuf ilqaadi wa labadooda ayuu ka wariyey xaakim wuxuu ka wariyey ariiqa shaafici shaaficina wuxuu ka warinaya maxamed ibn xasan ashaybani can abi yuusuf buu ka warinaya can cabdilahi bn cumar markaas cabdilahi bn dinaar can cabdilahi bn cumar ibn xibbaan baa saxiixiyey waacalahu lbayhaqiyu xadiidkana bayhaqi wuu cileeyey cilad buu ku sheegay xadiidka cudur qarsoon baa ku jira maxamed ibn xasan ashaybani abu yuusuf lilqaadi labaduba waxay ahaayeen raggii fiqiga caanka ku ahaa laakiin xadiis ahaan waa la duraa xadiis ahaan muxadisiinta qaar ka mida dacfi bay ku sheegaan xagga xifdigooda saas maanaa ama xagga fiqiga waa rag muxuu ahaay muxuu ahay fiqigooda aan la duri karin wakadalika sheekoodaa la sheekh abu xaniifa alimaam abu xaniifa la mid cilada marka bayhaqi uu xadiidka ku sheegay waxa weeye wuxuu yidhi xadiidkani hayru maxfuud waay lafdigan ah alwalaau luxmatun ka luxmati nasr lafdigaasi ma xifdisna buui laakiin lafdiga maxfuudkee sugan waxa weeye waa lafdiga jamaacadu ay xadiidka ku wariyeen oo ah nahaa can bayci lwalaa'i wa can hibatihi lafdigaasaa iyo muslim ay soo saareenoo nebigu wuxuu reebay walaha iibintiisa iyo hibayntiisa lafdigaasaa maxfuuda buu leeyahy amaa lafdigan meesha inoogu qoran bayhaqi wuxuu leeyahay maxfuud ma aha laakiin lafdigan meesha inoogu qorane wuxuu leeyahay dariiqyada uu ku soo aruray dariiqa ugu saxiixsan ama ugu asaxsan waa dariiq xasanulbasri oo mursal ah bayhaqi warkiisa cilayntiisu taa iyadaa w man isla hadalkaa bayhaqi iyn cilayntiisa xadiiska uu ku cileeyey inuusan maxfuud ahayn lafdiga maxfuudkana uu lafdiga caanka caankaayah nahaa can bayci lwalaa'i wa can hibatihi sidaasoo kale isaguna waxaa ku tagay alimaam abu zurcat araazi oo isaguna bayhaqi uga horeeyey hadalka isaga laakiin xadiidka xataa haddii la cileeyo lagu celeeyo arrintaa iyada ah shaahid buu leeyahy min xadiii caliyin oo bayhaqi uu soo saaray bisnaadin axiix mursal xasan albasri oo isaguna axiixa ah, irsaalka marka laga reebo isaguna sanadkiisu waa saxiix xadiidku marka waa isxoojinayaayo markii laysu geeyo waa asaxaya saas daraadeed baa shekh albani aleyh amatla fi irwa wuxuu leeyahy wajumlatu lqowli ana alxadiida صaxiixu min ariiqi caliyin wاlxasan albasri wallahu aclam xadiisku labadaa ariiq buu sax ku yahay shaahid kalena wuu leeyahay oo mawquufa ah, oo cabdilahi mascuud oo isaguna lafdigaasoo kalea xadiidku marka lafdigana sax buu ku yahay lafdiga kaleeto ee jamaacadu wariyeenna sax buu ku yahay sidaas baa manaha sawaab muxuu faaiideynaya wa xadiidka labadiisa lafdiga isku macnay faaideynaya walaha maxaa la yidhaahdaa alwalaa nabigaa inoo sheego waluhu waa calaaqo sida calaaqada nasabkoo kale ah yayna dhex martaa sayidka wax xoreeyey iyo dadkuu xoreeyey bay ka dhaxaysaa maadaama uu u nimceeyo uu bilaash ku xoreeyey xoraynta uu xoreeyey calaaqaa ka dhalanaysa calaaqadaasi ruuxa xoreeyey iyo waxay ka dhaxaysaa kan la xoreeyey waxay keenaysaa calaaqadaasi waa mid sida dhalashadoo kaleo nasabkoo kale oo xataa waxay keenaysaa cid kaaga sokayso haddaad weydo inaad dhaxasho calaaqa saasoo kalea walaaga la yidhahda macnaha walaa lcataaq way markaas yaa laga wadaa macna luxmatunka luxmatu nasab waay ayb axkaamtiisa maxaa ka mid a axkaamtiisa waxaa ka mid a laa yudaau walaa yuuhab calaaqadii idin dhex martay adig iyo addoonkan aad xoraysay oo addoonnimada ka saartay ama kii kaa dhaxlay oo arrintaasi ay ku wareegto kaaga dambeeyey calaaqadii noocaasi ee nasabkoo kale ah lamana iibiyo lamana bixiyo ruuxii nicmadaas iyo gacantaa lahaa ee abaalkaa lahaa unbay ku egtahay isagu hadduu dhintana dadka qaraab ahaanka ugu xigay ku wareegi ama haddii hala dhaxlo la yidhahdo calaa ra'yin aakhar dadki dhaxlay bay ku wareegi laakiin wax la yidhahdo la gado hala kala gado war iga iibso welihii adoonkaygii aan xoreeye welihiisi iga gado ama waan kugu wareejiye bilaash ku qaado ma jirto waa sida nasabkao kale adi ma dhihi kartaa nasabkayga iga gado ya nasabka iga gado waniyo waxoogaa dhowr milyan aan kugu siinayaa aabbala-aan baan ahay aan kugu abtirsado ilmo aabala-aanoo dhasho meelaha joogo aabbuu u baahanya waana nin xoolalo milyaneer ah wuxuu ku leeya warniyo aabala baa lay aduguna waad gaajaysan tahay waxba ku yeeli maayo nasabkani abtirka ii samee xoolahana iga qaado wax soconaya ma soconay ama bilaashba igu siiyo abtirkaaga bilaash igu gelin ma soconayso leanna nasabka lamana gado lamana bixiyo ma waa wax dhalasho ku yimaada wakadalika waluhu qaabkaasu isaguna ku yimaada lamana gado lamana bixiyo waa calaaqada rasmiga sida nasalko kale man sidaasuu xadiis faaidn wacan abi qilaabata can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi afradukum cilmiga faraaidkae dhaxalka afradukum cilmiga dhaxalka ka idinku yaqaanaay zayd bnu haabit waay afradukum ay aclamukum bilfaraaid waay cilmiga faraaidkae dhaxalka ruuxa idinku yaqaana haddaad saxaabadaydii tihiin ama ummadiiba tihiin zayd bnu saabit waay akhraja waxaa wariyey axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen siwa abi daawuud abu daawuud mooye wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidkan atirmidiyu baa saxiixiyey wabnu xibbaana walxaakimu wa ucilla waxaa lagu cileeyey bilirsaali inuu mursal yahay xadiidku inuu mursal yahay waxaa sidaa ku celleeyey culimada qaarkood oo uu ka mid yahay maala daara qutni iyo bayhaqi khasiib lbaqdaadi iyo waxay leeyihin xadiidku waa xadiid mursal ah oo waxay leeyihin abi qilaaba xadiidka muusan anas ka maqlin anas muusan ka maqlin waa munqaic inqiaac baa ku jira yidhahd laakiin xadiidka waxaa saxiixinaya oo mawsuul inuu yahay saxiixinaya alimaamu dahabi iyo ibnu mulaqin iyo ibnu muwaaq iyo sheekh albani iyo raggaa uu sheego tirmidi ibnu xibbaan iyo xaakim ah waxay leeyihin xadiidku isagoo mawsuula buu sugan yahay xadiiku marka inta uu ka dheereeyey xadiiku waa xadiiska caankeed garanaysaan arxamu ummatii biummati abubakrin waashadhum fii amri illaahi cumar waasdaquhum xayaaan cusmaan waaclamuhum bilxalaali waalxaraami mucaadi bni jabal waafraduhum zayd bnu saabit waaqra'uhum likitaab illahi ubayi bn kacbin walikulli ummatin amiin waamiinu hadihi lumma abu cubaydat bnu jarax inta ugu dambaysa oo kulli ummatin amiin oo abu cubayde ku saabsan isaga bukhaari iyo keyrkiibay ku suganta ayada haba kaba noola laakiin inta ka horraysa waa lasku waana taas ma saxiixba ma daciifba arxamu ummatii biummatii abubakrin waay ummadayda ruuxa ugu naxariis badan waa abubakar wa ashaduhum fii amri illah ilaahay amarkiisa ninka ugu adadag oo diinta ugu adadagna cumar waa wa asdaquhum xayaaan ninka ugu xishood badanna waa cusmaan wa aclamuhum bilxalaali walxaraam xalaashiiyo xaaraamta ninka ugu yaqaanana waa mucaad ibnu jabal wa afraduhum zayd bnu saabit cilmiga dhaxalkiiyo faraa'idka ninka ugu yaqaanana waa zayd bnu saabit wa aqra'uhum likitaab illaah qur-aanka ninka akhrintiisa ugu haystana waa ubay bnu kacb buu nabi uri sal lay slam walikulli ummatin amiin ummad kastana nin aaminay leedahay wa amiinu hadihi lumma abu cubaydat bnu jarax ammaanada ummaddanna ninkay ku uruursatay waa abu cubayda wy nebigu sal l raggaa iyaga ah nin walba baabkiisa waa lala wadaagaa laakiin ragguu kaga sitaa waa markii la yidhi ummadda abubakar baa ugu naxariis badan naxariista waa lala wadaagaa laakiin inla dheeryahay sooma saas w xalaashii xaaraamka mucaad baa ugu yaqaana waa lala wadaagaa laakiin wuu ka sitaa inta kale waa cilmiga faraa'idka zayd baa ugu yaqaana waa lala yaqaanaa laakiin wuu ugu aqoon badan yahay takhisusaad waay yani dadka ilaahay tabaaraka watacaala mawaahibta isaga kala siiyo kulli waa ardadii nebiga sal lay sl ayagoo ardadii nebiga ah baa ilaahay midba mawhabe khaasa siiyey ma isagoo kale la mushaarakaynaya baabka kale waa haddana si khaas saas man xadiidkan maxaa loo keenay xadiidkan waxaa loo keenay zayd ibnu haabit markii masaa-isha cilmul faraa'idka laysku khilaafo maadaama nebigu uga markhaati kacay inuu saxaabada ugu aqoon badnaa madhabkiisu waa ka sitaa sida qaalibka ah madaahibta saxaabada kale cilmiga faraaidka marka la dhex joogo waana sida uu maray alimaamu shaafici caleyh raxmatullah ictimaadka madhabkiisu cilmi faraa'id marka la joogo wuxuu ku salaysan yahay madhabkii zayd bni saabit shaaficiyaduna xadiis kale u deliishadaanoo waxay yidhaahdaan muxuu ah maadaama nebigu uga markhaati kaca inuu aqoon dheeraada u leeyahay wixii laysku khilaafo saxaabadu isku khilaafaanoo nas lahayn anagu zayd baanu qabsananaa madhabkiisa waana nooc ka mida adilada oo shahaadada khaaska ah haddii daliil kale la waayo khaasa waa la qabsan karaa oo meeshay saxaabadu isku khilaafaan zayd baa maray waa la dhihi karaa xadiiku markuu asaxaya hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi